rafciyo asmaada la rafciyo asmaada la rafciyaa toddobay ahaayeen labaan soo baranay faacil naa'ibu faacil labadaasaan soo baranay faacil iyo mafcuulu ladii lam yusama faacilu waa naaibu faacil waa labadaasaan soo barannay haddana laba kalan qaadaynaa oo aan kala harin ayagu oon midba baab lagu sheegina hal meel lagu wada sheego waa mubtade iyo qabar waa mubtada iyo khabar saddexna noo hare markaas haddaan afar qaadano toddobay ahayn awalba asmaada la rafciya sow ma waa yahay waa yahay baabu lmubtadai mubtadihii baabkiisii wاlkhabari wa baabu اlkhabari khabarkii baabkiisii hada maxalu meeshaan waa baabkii looga hadli jiray mubtade iyo baabkii looga hadli jiray khabar labadaas baabkii looga hadli jiray wey halkaan almubtadau mubtade huwa alsmu ism weeye mubtada waa ism isimkaasoo almarfuucu la goday isimkaasoo alcaali ka dharbeelay can ilcawaamil caamilyaalka caamilyaalka allafdiyati lafdiga loo nisbeeyey almubtadau mubtade huwa alsmu waa ism isimkoo almarfuucu la goday isimkow alcaari ka dharbilo ka qawnaaday can ilcawaamili caamilyaal caamilyaalka allafdiyati lafdiga loo nisbeeyey haddii lu ihaa mubtada sheeg tacriifkiisa intaasaad sheegay waxaa leedaha huwa alismu almarfuucu alcaali can alcawaamil alafdiya intaasaad sheegay macnaha fiiri marka almubtadau mubtada huwa alsmu waa ism horta mubtada waa ism maxaa meeshaas ka baxay oon mubtada weligood noqon karin ficil iyo xaraf weligood mubtado ma noqdaan mubtada waa ism keliya mubtado waxaa noqon karaa ism ism keliya noqon kara ismkoo almarfuucu la goday mubtade waa ism godan maxaan ogaanay ism mansuub ah iyo ism majruura mubtada ma noqdaan ah, mubtada waa ism marfuuca waa ism la goday ism la kordhiga iyo mid la hoos dhiga mubtada maaha ah, mubtada waa ism la goday ism la goday ismku saddexu ahaa marfuuc mansuub majruur xaarta saddexdaasu kulahaa somaa rafcu nasbu jar marka mubtada waa ism marfuuca haddaan mubtada ogaan ism marfuuca inuu yahay maxaan ogaanay ism mansuuba iyo ism majruura mubtadama noqdaan hadaad rabto ism kor dhigan ama ism hoos dhigan haisku dhihin waa mubtade mubtada waa marfuuca saw ah. isimkaasoo alcaari ka dharbeeloo ka qaawnaaday can ilcawaamil caamilyaalki caamilyaalka allafiyati lafdiga loo nisbeeyey waxaa kaloo lagu yaqaan mubtadaha caamil lagu dhawaaqaya lama socdo caamilkiisu waa macnawi hadda ka hor ma soo marnay kelimad caamilkeedu macnawi yahay yuu ahaa ficil mudaaric kan labaadna waa mubtada mama jira caamil kalo macnawi caamilyaalku waa boqol sagaaشhan iyo sideedda kale waa lafdi waa lagu dhawaaqa ma ujeedaa caamil waa boqol isagana soo ma jeedin boqol wax weyn maaha hadda adoon ogayn aad ka dhargeen maalibaa marka lagu tirinaa dhag intaasma soo martay ha intaasna waa soo maray waxa dhan ma intay ahayn addee hadda boqolaa kula badan boqolkii haddeer waxaa dhici karta qayb badan waad qaadatay ee waa lagu sheeg sheegay in badan waaba haysataaba maraa la iskugu insha allah isku dardarid yaray kuu rabaan marka caamilyaalku waa boqol sagaashan iyo sideed waa lasi waa wax lagu dhawaan ah haddaan ku idhahda qaama zaydun zayd caamilkeedu waa qaama qaama se wax lagu dhawaaqa xuruufle maaha waa saas caamiliyaalku waa wax lagu dhawaaqo marka laga reebo labo labadaas waa maxay ficil mudaaric caamilka goda oo rafciya iyo mubtadaha caamilka rafciya caamilka marka mubtadaha rafciya waa macnawi macnahaanaad inaad u garata lagaa rabaa wax lagu dhawaaqaayo maaha awaamishii alafdiyati lafdiga loo nisbeeyey awaamishii lafdiga waa ka dharbeeray caamilkiisu waa macnawi waa maxee waa ku bilaabashada waxba kama horeeyaan isagaa lagu bilaabanay waxaa leedahay zaydun qaaimu zayd waa taagay khalaas zayd soo hadalka uguma bilaaban bilaabashadaasa caamil u ah oo waxba ka horreey bilaabashada hadalka lagu bilowday oo aan waxba ka horreyn ku bilaabashadaasa caamil iyadaasaa rafciday isim kastoo hadalka lagu bilaaba la rafcina almasjidu waasicun almasjida ma dhigi kartid almasjidi ma dhigi karti soo hadalka aduu kuma bilaabin khalaas haddaad hadalka ku bilowdo god almasjidu waasicun addabiibu xaadiqun dhakhtarkaada mid aad wax u yaqaan addabiibu aad le ma dhigi karto addabiiba maxayn hadalkaad ku bilowdo ha isim kastood hadalka ku bilowdo waa gode soo ma jeedin alkitaabu sahlun alkitaabu mufiidun hadalkaad ku bilowdo soo maha alkitaabu mufiidun alkitaaba ma dhigi kartid alkitaabi ma dhigi kartid mubtadaa la yidhahdaa isimkan madda hadalka hadaad ku bilowda waa gode rafka alkitaabu mufiidu alrajulu dawilu alrajulu alrajula ma dhihi karti waa mubtada soo maa hadalkasoo kuma bilaabin god mubtadaha caamilka rafciya muxuu yahay alibtidaa fiiriya mubtadaha caamilka rafciya oo ku camal falaa yuu yahay alibtidaa waa ku bilaabashada war intaas ma la fahmo wاlkhabru khabaran gelayna haddii intaas la fahmay waa ka tegayna wاlkhabaru khabar huwa اlsmu waa sm ismkoo almarfuucu la goday ismkoo almusnadu loo tiiriyey ilayhi ila lmubtadai mubtadiyaa loo tiiriyey wadalika miaalkii naxو qawlika waa hadalkaagoo kale zaydun zayd qaa'imu waa mid taagan wa zaydaani labadii zayd qaa'imaani waa laba taagan wزayduuna زaydyaalkii badnaa qaa'imuuna waa kuwa taagan wاlkhabaru khabar huwa alsmo waa isim ah, khabar waa isim haddii lagu yidhi waa isim maxaad ogaatay khabar ficilna ma ahan xarafna maaha khabar waa isim wاlkhabaru khabar huwa alsmo waa isim isimkoo almarfuucu la goday ism marfuuca ah haddii lagu yidha abarku waa ism marfuuca maxaad ogaata ism mansuubana ma noqdo ism majruurana ma noqdo ila ismku waa saddexdaasi ism kale ma jiro ismku marfuuc mansuub majruur waa baab iraabad ku soo mar asmaad falilasmaai min dalika alrafcu wاnasbu wاlkafdu majruur iyo kafdaa isku mid a ah. sooma jeedid marka ism waa saddexdaas marfuuc mid la rafciyey mansuub mid la nasbiyey majruur ama maqfuud mid la hoos dhigay marka haddii lagu yidhi khabar waa marfuuc waxaad ogaatay mansuubna maahan maqfuudna maaha haye isimkoo almusnadu la tiiriyey ilayhi khabarka loo tiiriyey tan waa macne qof maskaxdiisu joogtaa fahmi karo a khabarka waxaa lagu yaqaan mubtadaha loo tiiriyey hadda waxaan ku yidhi arajulu ninkaanu dawiilun waa mid dheer dhirirka ayaa loo tiiriyey rajulka loo tiriy waxaan idhi almar'atu haweenaydaanu mutaxajibatun waa mid xijaaban xijaabka yaa loo tiriy gabadhaana loo tiriy soo ma jeedin waxaan idhi addaalibu daalibkaanu mustafiidun waa mid wax faa'iidaysana yaa loo tiriy wax faa'iidaysiga waa kaasa waxaan idhi alqulaamu qulaamkaanu xaliimun waa mid dulqaad badan dulqaadka yaa loo nisbeeyey daalibkaana loo tiiriy ama qulaamka loo tiiriy marka khabarka waxaa loo tiriyaa mubtadaha mubtadaha loo tirina midka hadalka lagu bilowda loo tirina waa صifo asagu leey صifo u asagu leey الrajulu caaqilu الطaalibu mustafiidu الطaalibu xaliimu waa mid dulqaad badan الshayku caalimu albeytu waasicun waasicnimada yaa loo yaa loo tiriyey beytka marka fiiri taadaarka waxaad ku garanee weliga fiiri mubtada waxaa lagu gartaa waa shayga laga warbixina khabarkuna waa warkii laga bixinaayo ah, arajulu dawiila hadaa ka yaan ka warramay ninkaasaan ka warramay warbixintaan ka dhibayna waa maxay dirirka ama waxaan idhi arajulu qasiiru ah, marka kan laga warramaa laga warbixinaa waa mubtadihii warbixinta la dhiibayna waa khabarka khabarku waaba sifada mubtadhu sifo iska leeyahy wa macnaheedu xagga macnaha waa sifo mubtadhu leey Ah, haddaan idhahdo alrajulu caaqilun caqligu sifad rajulku leeyahy ma waa sidaa marka kabarka waxaa loo tiiriya waa macno loo tiirinaayo mubtada ah, waa macno mubtadah loo tiirinayo soo ma jeedi isimkaasoo almusnadu la tiiriyey ilayhi ilalmubtadaa loo tiiriyey hal shay marka ogaada mubtadaha iyo qabarka waajib waxaa ah inay iswaafaqaan ismudaabqeeyaan mudaabaqa mudaabaqa waa inay isku mid yihiin macnaha waxaa loola jeedaa mubtaduu hadduu mufrad yahay khabarkuna mufrad waa inuu noqdaa mubtaduu hadduu muhane yahay khabarku waa inuu muhane noqdaa mubtaduu hadduu jamc yahay khabarku waa inuu jamc noqdaa mubtaduu hadduu yahay mudaker khabarku waa inuu mudaker noqdaa mubtaduu hadduu yahay muanaf khabarkuna waa inuu muanaf noqdaa waa meeqa shay waa shan shay شantaasa isku waafaqaya ifraad waa mfradnimo taniya musanannimo jamac mudakr tadkiir taniif hantaana isu waafaqaya mubtadihi abarku mubtadihii qabarku waxay isu waafaqayaan han shay waxay isu waafaqayaan ifraad mfradnimo taniya jamac tadkiir taniif ayay ku soo celi hanta isu waafaqayaan ifraad miska dib udhig waa ku jiraa mid kala ka horeysa midkii udhexeeya kaa maqan hay waa sax ifraad tasniya jamac tadkiir taniis maasha alla khayr allah kusi sidaas wey shantaasay isku waafaqayaan ifraad tasniya jamac tadkiir taniis mala socote ku soo celi شanta isku waafaqaya mubdi khabar ifraad tasniya jamac tadkiir taniif shantaas isku waafaqay soomaaliya ku sheegi kara shanta haye ifraadku waa kalinimada haye tasniyaduna waa labadii maya jamcina waa koox waa inuu wax laba ka badan waa haye waa raganimada la dumarnimo maasha allah saas weeye maasha allah hayr allah ku siiy waa yahay shantaasa isku waafaqayo misaaladii marka fiiri isla meesha isku midaa loola jeeda <laughs> waa isla meesha <laughs> waa laqnimaa loola jeeda ee haddana raga waxdada wax lagu misaala maahane laqnimaa loola jeeda waa yahay naxwu qawlika misaaladii markaan qaadano fiiriya naxwu qawlika wadalika misaalka naxwu qawlika waa hadalka cadtiraahoo kale mubtadiye qabarkiya lagu misaalina mubtadiye qabar waxaa lagu leeyaha labadan kaliya maaha laakiin hadalkaagan iyo wixii lamida waa fiiri naxwidu saasaa loo keena hadalkaan aan ku hadli doono iyo wax alla wixii lamida waay mubtadiye qabar fiiri wadalika misaalka naxwu qawlika wadalika anagaa soo qadanayna hadalka carabigaa lasku lagu toosinaya exraabtiisa waa baab ajrubiga marka saddexaad insha allah aan kusoo celina la fahmi doono hadda markaan qaabaan u akrina insha allah marka ku xigta waxaan akrin doonaa kitaab laydhaha tuxfatu saniya ah, oo uu la jiro xulalu dahabiya kaasaan insha allah kan ku xigi doono marka saddexaada matnigaana la exraaba baabm baabulmubtadayn baabu khabarun limubtadayn maxduufin taqdiiruhu haada halkaasaa la exraabi doona insha allah markaasuu isfurfuri doonaa insha allah marba mid u manaasibaa la raba marka naxwu qawlika iyo naxwa qawlika labada waa la dhihi karaa baab hadda noo yaalla maani ka soco wadalika misaalkii naxwu qawlika waa inaad tiraahoo kale zaydun zayd qaa'imun waa mid taagan zaydun zayd qaa'imun waa mid taagan zaydun waa isim soo maaha waa marfuuc caamil kaloo la socda ma ujeedaa lagu dhawaaqayo maya waa isim marfuuca caari can alcawaamil lafiya waa godanta waxaa goday ku bilaabashada hadalka lagu bilowday qaa'imun waa isim waa marfuuc zaydaana loo tiri istaagga soo zayd looma tiiri zaydun zayd qaa'imun mid taagan weeye haye marka icraabta haddaan fahnay icraabtu waa intaas aan sheegaynoo la tabiiqiyo oo laisku aadiyo waa intaasoo la carabiyeeyey waa waxaan leenahay marka zaydun mubtadaun marfuucun waa la goday maxaa lagu goday bilibtidaa'i ku bilaabashada زayد مبتd مرفوuع باابtidاء وعaلaamaة رفعihi damة ظاahiرaة في مaxaa dam loogu rفعiyey لأnنه اسم مفrd ws مفrd اسم مفrdana dama lagu rفi jira فmdmة فتكuن عaلaamaة لرفع في aربعaة مواaضع في اسم المفrd اسم مفrdaa ugu horeeyey khلاaص ba qاaم waa bر khaبرka caamil waxa u مbtd war hadalkaas ma mqشheen may waa ku cila qaaran maqnaan khabarka caamil waxaa u ah mubtada khabarka caamilka ku camal fala oo rafciya waa mubtada ma la fahmi warkaas kabarka caamilka ku camal fala waa midka rafcina caamilka golaya waa mubtadaha laftirkiisa marka waxaan leenahay qaa'imun khabarulmubtaday waa mubtadahaas qabarkiisii marfuucun waa la goday bilmubtada ayaa lagu goday mubtadaha lagu goday wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fii aqili wa damadaas ka muuqata malfam intaas hadda marka mubtadahan iyo qabarkaanu waa iswaafaqsan yihiin waa mufrad iyo mufrad waana mudaker iyo mudaker intaas ma la fahmi ha waa iswaafaqsan yihin waa mufrad iyo mufrad waana mudaker iyo mudaker waay wazaydani labadii zayd qaa'imaani laba taagan weeye wazaydani labadiisa qaa'imaani laba taagan wey azaydani waa mubtade qaa'imaani waa khabaru mubtade aan ixraabna mubtadaha caamilka rafciya waa maxay ibtidaa ku bilaabashada khabarkan caamilka rafciya waa maxay mubtadaha laftirkiisa mubtadaha ka horeeya azaydani mubtadow marfuucu bilibtidaa'i وcalaamaةu rafcihi alif ah, musanaa lagu rafci jiri alif soo maaha وacalaamaةu rafcihi alif niyaabatan can اdama لأnnahu muana khalaas nuuntaan aan iska reebno nuuntaan mar walba aan leexreebayn warkeeda hal mar aan sheegno hawel lama fahmi karaan islahayn isimka mufradkaa zaydun markuu yah soo tanwiin kuma jirin marka musano laga dhigay tanwiintii waa maqanta aawe nuuntaana laga soo bedel qato nuuntan azaydani ku jirtaa tanwiintii zaydun oo isimka mufradkaa ku jirtay ay bedel ka tahay intaas ma la fahma marka waxaan leenaha wanuunu ciwadun cani tanwiini fi ismi mufradi nuunta musanaha ku jirta yay bedel ka tahay tanwiintii ku jirtay isimka mufradka marka waxaan leenaha wanuunu ciwadun cani tanwiini fi ismi mufradi mar dambe marka yaysan yaan laga boodi waayo الزaydاni مbtadw marفuuع bااbtidaaء وacalaamaةu rafcihi alأlf نiyaabaةa can الdm لأnnahu muثanى maa naaba فiihi xarفan can xaraka wnuunu ciwadun can الtanwiini fi lsm اmfradi maa sha allah qaa'imaani khabarulmubtadai marfuucun bilmubtadai mubtadaha lagu goday qaa'imaani khabarulmubtadai marfuucun maxaa lagu goday bilmubtadai inuu goday aan ku garayna wa calaamatu rafcihi alif niyaabatan can اdama lnahu muanan maa naaba fiihi xarfu can xaraka wanuuru ciwadu can tanwiini fi ismi mfradi maa sha allah wazayduna marka hadeer azaydaani iyo qaaimaani mubtadaha iyo qadarkaanu waxay isku waafaqsan yihiin musanannimo iyo mudakarnimo labadoodu waa muan mid walbaaba labadoodina waa wada mudaka waa iswaafaqsanyi marka wazayduna saydyaalkii badnaa qaaimuuna waa kuwa istaaga wazayduna saydyaalkii badnaa qaaimuuna waa kuwa istaaga wazayduna waa mubtadi qaa'imuunana waa habarkiisa markaan exraabayna waxaan leenahay wazayduna mubtadaun marfuucun bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can idama liannahu jamcu mudakari saalim maa naada fiihi xarfun can xaraka wanuuru ciwadun can itanwiini fi ismi mufrad qaa'imuuna khabaru mubtadai marfuucun bilmubtadai mubtadaha goday saasa su-aashaas saxdaa la rabaa maa naada fiihi xarfun can xaraka waxaa la rabaa asal marka waa la godaa in xaraka wax lagu godaa la raba calaamadaha rafcadu meeqay ahaayeen afaray ahaayeen lirafci arbac calaamaatin sooma xasbin calaamadaha rafcadu meeqay ahaayeen afar xaraka hal mida aheed damadaa xaraka aheed saddexda kalena xuruufay ahaayeen oo wow iyo alif iyo nuunay ahaayeen soo maaha kelimad marka la rafcina waxaa asala in dama lagu rafciyo haddii saddexdan kale lagu rafciyo saddexdoodu asal maahane waxay naa'ib ka yihiin damada damada xarakaa soo ma jeedid marka waxaan leenahay wax alla waxaan damba lagu rafcin wixii damba lagu rafciyey ay naaib ka yihin markii wow lagu rafciyo waxaan leenahay damadiiy naaib ka tahy haddii alif lagu rafciyana damadiiay naaib ka tahy haddii tumutunuu lagu rafciyana damadiiay naaib ka tahy saasaan leenahay marka wixii aan la fahmin aad ka meersato ma waa inaad tiraa waxaa loola jeeda wax saasaa sax waayo mubtade haye waxma ku darnaa casharka ku darna haye dhegaysta ilaa shalu baaqday mogtii wlmubtadau mubtaduhu qismaani duu qismayni waa laba qaybood midu saaxiib ah wlmubtadau mubtaduhu qismaani duu qismayni laba qaybood midu saaxiib wey mubtada laba qaybood wey lama u qaybsamaa mubtadi lama u qaybsamaa ظaahiru mid daahira iyo wmdmr mid mdmr ah ilaa isnaqu noqon jir ismaa mubtada noqdee isnaqu uqaybsamaa saddex daahir mudmar mubham mudmarkaas meeshiisu iska mari doonaa mubham oo mabni wey labadaan mabni isla yihiin way israacayaan marka waxaad tidhahdaa mubtada laba weey waa daahir iyo mudmar mubtada waa marfuuca lu yidhi hadalkaas marka ogow mubtada waa marfuuc soo ma ahan hadduu daahir yahay lafdigaad ka exraabe hadduu yahay mabnina maxalkaad ka rafcini oo waxaa leedahay sii maxalo rafci hadalkaas malfaham mubtada horta ha kala qaadin ama ha noqdo isim daahira ama ha noqdo mudmar ama ha noqdo mubham meeshaad mubtade ku aragto mubtada inuu la rafciyo asala isimkii hadduu marka daahir noqdo mubtadaha lafdigaad ka rafcini calaamadii rafcadaad lafdiga ka saare hadduu mudmar noqdo ama mubham noqdo wixii saarana inta ku binaydaad leedahay fii maxali rafci maxalkaad ka rafcina maxalkaa laga rafcina waxaa loola jeedaa isim daahira haddii booskan la dhigi lahaa rafca ka muuqale saasaa loola jeeda ma la fahmo wlmubtado mubtaduu qismaani duu qismayni laba qaybood misaaxiba wey daahiru wa mudmaru daahir iyo mudmar fadaahiru daahir mubtado daahira maa kii weeye taqadama uu soo hormaray digu mubtado daahira waa midkii hadda la soo sheegay zaydun qaa'imun wa zayd qaaimaani wazayduna qaaimuuna waa kaasa mubtada daahira mubtada daahira iyo qabar daahira labadoodu waa kuwaasa mubtada daahira iyo qabarkii waa kuwaasa maxaa soo haray wlmudmaru mubtada mudmar ah ifnaa cashara labiyo toban wey labiyo toban wey labiyo tobanka waxaa loo qaybinaa saddex inaani lilmutakalimi wa khamsatun lilmukhaadabi wa khamsatun lilqaa'ibi wadadii damiir isma bedelo waana sidii kaliya marka fiiriya <clears throat> damiirka waxaa loo qabiyaa damiir mutasil ah iyo damiir munfasil ah maxaan idhi damiirka waxaa loo qaybiyaa labo damiir mutasil ah iyo damiir munfasil damiir mutasila macnaheeda waxa waya mutasilun bicaamilihi caamilkiisii uu la xidhiiraa waa saas caamilkii ku camal falay damiirkan uu la xiriiraa mutaصil waa saas munfasiluna caamilkiisuu ka soco waa intaas fiiri damiirkan waa mutaصil maxaa loola jeedaa mutasilu bicaamili caamilkiisuu la xiriiraa hadda fiiriya idinku ku laabta faacilkii damiirkii faacilka ahaa fiiriya darabtu taadan yaa caamilu ahaa darabada u ah dhammaan inta damiira darabnaa naada daraba u caamila darabta ta'daas daraba u caamila naaib faacilkuna sidoo kale u ahaa duribtu taada daraba u caamila ah, dhammaantiis waxa uu la xiriira caamil u wada ahaa soo ma jeedin faacilka damiirka faacilkaa maxalka laga rafcinayay yaa rafcinayay ficilka uu la xiriiro mafcuul ladii lam yusama faaciluhu damiirka ah maxalka waa laga rafcina yaa ka rafcina ficilka uu la xiriiro ka horeeya marka kuwaas aan soo marnay waxay ahaayeen damiir mutasil ah oo caamilkiisi la xidhiira mubtaduuna waa damiir munfasil ah oo caamilkiisii ka soocan ah, caamilkiisi waa ka soocan intaas kaliya waa haye wlmudmaru mudmarkii inaa cashara labiyo toban weeye wahiya labiyo tobankii ana weeye aniga wa naxnu annaga labadaas waa mutakalimki ana waa lilmutakalimi waxda hal qofu hadlayaa yidha ana ama rag haado ama dumar haado wa naxnu lilmutakalimi wa macahu kayruhu aw ilmucadimi nafsi waa qof hadlaayo dadla joogo ama naftiisa weyneyna labadaas waa mutakalim wa anta adiga waa lilmukhaaabi hal ninoo lala hadla oo gudo kara wa anti waa lilmukhaadabati ah, hal haweeneeyo lala hadlaa wa antumaa waa lilmukhaadabayna laba lala hadlaa wa antum waa lilmukhaadabiina rag badanoo lala hadlaa wa antunna waa dumar badanoo waa lilmukhaadabaat dumar badanoo lala hadlaa wahuwa waa mfrad mkroo aaid hal ninoo maqan wahiya waa mfrada mucanafaho aaida waa hal haweeneyo maqan wahumaa waa laba aaida ragi dumar isku mid laba qaaiba wey laba maqan wey wahum waa jamac raga oo qaaida jamac badanoo ragoo maqan wey wahunna waa jamac mucanafoo qaaida labiyo tobankii marka waa kan iiriya naxnu wuxuu ku yidhi wahiya labiyo tobankii ana weeye wanaxnu weeye wa anta weeye wa anti weeye wa antumaa weeye wa antum weeye wa antuna weeye wahuwa weeye wahiya weeye wahumaa weeye wahum weeye wahuna weeye wadalika mihaalkii naxwi qawlika waa hadalkaadoo kale tiraa ana waa mubtade mafciltan waa mubtade habaru rabaa mid walba khabaraa lagaa rabaa labiyo tobanka misaal ku siina misaalkaas waa inaad ku socotaa marka lagu bilaabo waa kuu faraya fullaaxso a laidhaha marka lagu bilaabo inaad hore wada kartaa waa kuu faray fulla maradan haddeer halkaas caruur xoog yar ujeexi karaa haddaan dhacsiiya u dhiibo ka war waa wadi karaa soo maaha saas wey waa kuu faray fulla marka waaa <laughs> waa lagu bilaabaahe waa inaad wada kartaan waddada lagu socdo fahm maskaxdaada keenso meel kale ha ka fekeri waayo miaala lagu siinaya naxw qawlika ana aniga qaa'imun mid taagana ana waa mubtade qaa'imuna waa khabar ana anigu qaa'imun mid taagan aan ahay waxaad tidhahdaa ana damiiru rafcin munfasilun mubtadaun mabniyun calaa sukuuni fi maxali rafci intaasaa leedahay ana damiiru rafcin munfasilun mubtadaun mabniyun calaa sukuuni fi maxali rafci bis intaas qaa'imun ayadoo waa iska sideedi qaa'imun khabarun mubtada'i marfuucun bilmubtada'i وcalaamaةu rafci damtu daahiraة fi akir haye wa naxnu anagu qaa'imuuna kuwa taaganaan nahay naxnu damiiru rafcin munfasilu mubtadawn mabniyu calى dami fi maxali rafci qaa'imuuna khabaru mubtada'i marfuucu bilmubtada'i wa calaamaةu rafci alwaaw niyaabatan can اdam لأnnahu jamcu اlmudakri saalim ma mada fii xarfin xaraka والنuن عوض عن التنوين في اسم المفrد وما أشبه ذلك iyo wii شhبه wixii شhبهdaa lagaa raba وأnت قائم وأnti قائمة وأnتmaa قائمaani وأnتم قائمuuna وهuوa قائم وهiy قائمة وهmaa قائمaani وهم قائمuuna وهuna قائمaaت kuلina إحrاaran u rabna maahan wax saas looga boodayo maaha haye halkaan maraynaa ana iyo naxnigaa marayna soo maaha wa anta adiga qaa'imun mimid taagana taniya wa anta fiiriya marka aad igu fiiriya isimka mubtadaha an wey ta'duna waxay kutuse cidda loola loo isticmaalaya kelimadda bis an oo kaliyaha ah damiir oo isima waxaa tira marka wa anta qaa'imun alwaaw xarfu cadfi an damiiru rafcin munfasilun mubtadun mabniyu calى sukuuni fi maxali rafc am maxaan idhi damiiru rafcin munfasilu mubtadun mabniyu calى sukuuni fii maxali rafci wataau xarfu lilmukhaadabi khalaas hallidoo lala hadlaya tusi wataau xarfu daalun lilmukhaaab ama xarfu lilmukhaadabi iska dhig soo gaabi warka قاaم أnت قاaم قاaمna kبر مبتdy مرفوع بالمبتdy وعaلاaمة رفع dmة ظاahiرة في آkr وأnti gabr yahay قاaمة midii taaganaata وأnti an keligeeda سma ayadaa ضميir ah ayadaa مبتda an keligeed n ضميir رفع منفصل مبتdwn مبني عaلى السكون في محل رفع وtاaء حرف للمhاaطبة qaaimatun dheh hadde anti soo muanas maahan qabarka waa faki qaaimatun dheh qaaimatun khabarun mubtadai marfuucun bilmubtadai wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fii aakhiri wa antumaa qaaimaani wa antumaa labadiinaanu qaaimaani laba taaganatiin an wa an alwaaw xarf casin an damiiru rafcin munfasilu mubtadaun mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin wataau xarfu khiطaabin wاlmiimu xarfu cinaadin wاlأlifu xarfu daalun cala tasniya maya xarfu khiطaabin ataada la leeyahy aliftaa tusaydaa musana soo ma jeedin qaa'imaani khabaru mubtade marfuucu bilmubtade wa calaamatu rafcihi alأlifu niyaabatan can اdama lأnnahu muhanan ma naaba fiihi xarfun can xaraka wnuuru ciwadun cantawinslsmfurad waantum qaaimuuna waantum ragiinaan badan qaa'imuuna kuwa taaganaadtiin waantum al waaw xarfu cafin an damiiru rafcin munfasilun mubtadawn mabniin cala sukuuni fii maxali rafcin wataau xarfun lilmukhadabiin waxaad tirahdaa wata xarfu kitaab iskale wata xarfu kidaab wal miimu calaamatu jamci dukuur miimtaa tusin ah, wa taau xarfu kidaami walmiimu calaamatu jamci dukuur waxa jamca tusa waa miimta wa antuna dumarkiinaan badan qaa'imaatun kuwa taaganatiin alwaaw xarfu cadfin an damiiru rafcin munfasilun mubtadown mabniun cala sukuuni fii maxali rafcin wa taau xarfu khiaabin wa nuuru alaama jam alaama jam qaaimaat khabar mbtadi marfuuc bilmubtadi wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi akiri lnnahu jamcu muanai saalix jamcu saalixna dama lagu rafci jir wahuwa qaaimu wahuwa ninkii maqna qaaimu waa mid taagan wahuwa alwaaw xarf cafin huwa damiiru rafcin munfasilu mubtadawn mabni cala اfatxi fii maxali rafci waay qaa'imu khabar mubtadai marfuucu bilmubtadai wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi akhirihi ila is mufradi wahiya gabadhii maqneed qaa'imatu waa midii taagan wahiya qaa'imatun wahiya waa xarfa cadfin hiya damiiru rafcin munfasilun mubtadaun mabniin cala alfatxi fii maxali rafcin qaa'imatun khabaru mubtadai marfuucu bilmubtadai wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi liannahu ismu mufradi wahumaa labadii maqnaayeen qaa'imaani waa laba taagan humaa wahuma alwaa xarf cadfi humaa damiiru rafcin munfasilun mubtadaun mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin qaa'imaani khabarulmubtada'i marfuucu bilmubtada'i wa calaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can adama liannahu musanan mana fii xarfin can xaraka wanuuci wadun can tawiili fi lismi lmufradi wahum raggii badnaa qaa'imuna waa kuwa taagan o malwaaw xarf cadfi damiiru rafcin munfasilun mubtadaun mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin qaa'imuna khabrulmubtada'i marfuucun bilmubtada'i wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idama liannahu jamcu mudakari saalim maa maada fiihi xarfu man xaraka wanuuru ciwadun can tawdi fi ismi lmufradi whuna dumarkii badnaay maqnaa qaaimaatu waa kuwa taagan whuna alwaa xarfu cafin huna damiiru rafcin munfasilun mubtadaun mabniin cala alfatxi fii maxali rafcin qaa'imaatun khabaru mubtadayn marfuucu bilmubtadayn wa calaamatu rafcihi damatun ظaahiratun fii akirihi liannahu jamcu mu'anasi saalim intaas balaala soo fiirfiiriyey oo si saxana ah loo keeno bal intaas halkaasaan ku joojeyna wallah subxana wa tacala alam sala allah ala nabiyina